alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbihi aجmaciin allahuma اnfacna ma clamtana wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimam abu cabdillahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim الbukhari raximah اllahu taعaalى baabu dabxi الrajuli اlbaqra can nisaa'ihi min gayri amrihina wuxuu ku saabsan yahay dabxi الrajuli ninka oo gowraca albaqara lo gowraca can nisaa'i haweenkiisina oga udxiyeeya min gayri amrihinna haweenkii oon amrin oo wax idan ah uunan ka haysanin musanifka raximah ullah baabkan wuxuu noogu caddaynayaa fiqigiisa uu xadiidkan ka fahmay oo ah <clears throat> qofka haddii uu reerkiisa ka gowracayo xaaskiisa iyo reerihiisa iyo xaasaskiisa inuuna waxba idan weydiinaynin maadaama ay haweenku yihiin kuwa raacsan zawjka nafaqadoodii iyo umuurahoodii oo dhanna gacantiisa ay ku jiraan waxba idan ma weydiinayo wayna khilaafsan tahay haddii aad qof kale oo ajnabi ah ama gariib oo kale <clears throat> aad rabto inaad ka udxiyeyso ood ka hadiyeyso hadiya iyo udxiye iyo inaad ka gowracdo qof haddaad damacdo inaad udxiyo ka gowracdo idan la-aan ma asaxayso isagoon kuu idmin inaad ka gowracdo kuma asaxayso inaad zake ka bixiso zakaatulfidrigii iyo zakadii kaleba isagoodan u sheegin oon kuu fasixin oon kuu idmin ayaduna ma ansaxayso qofkaa isagaa ah waxaa la rabaa inuu zakadii iska bixiyo qofkaa ka bixiyeen waxba kama waxba kamuuna bixinin sababtuna waxaa weeyaan udxiyada iyo zakawaadku waa cibaada cibaadaduna waxay u baahan tahay niyo niyaduna waxaa weeyaan waxay dhacdaa bacd alcamal bacda alcilmi inuu cilmigii qofka uu uleeyahay oo og yahay xaaladda oo la socdo niyadu waxay dhacaysaa markuu qofku cilmigi uu leeyahay wuxuu og yahay marka waa inuu qofka horta og yahay in wax laga gowracayo ogolaashihiisina la hayo kadib deena cibaadadaasi uu niyoodo inama alacmaalu binniyaat markaasay deena asixayso qof aan laakiin waxbaba niyoonin inaad ka gowracaysana aan ogeyn inaad wax ka gowracdo ama aad zake ka bixiso ma ansaxayso bikhilaafi duyuun deynta way khilaafsanta haddii qof deyn lagu lahaa aad ogeed aad deynta ka bixiso oo tiraa war hebel soo deyn kumaadan lahayn haa hoo deyntiisi way ansaxaysaa leannu cibaado ma aha qof asaaciidaysa weeya laakiin deynta xoolaa qalaqaadashadu cibaado maaha niyana uma baahna wax niya u baahan tahay ma laha masaladaa marka aslahaan waa sidaas oo arrimaha noocaasi ama udxiyo ama hadiye ama zakaa qofkaad ka bixinaysa waa inuu og yahay una niyoodo kuna idmo laakiin waxaa ka baxsan ninka reerkiisa iyo xaasaskiisa ayagu niyo oo babaahanoo zawjkaasay taabicu yihiin wataabicu taabic wataabicu taabic qaacidadii fiqiga waa ka ahayd waxaa masalada aan istiqlaal ku bannaanayn oo taabic ku banaan baa jirta marka haweenku raggoodoomay raacayaan qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf atanisi qaala akbaranaa malik ibnu anasin abu cabdillahi alasbaxi can yaxya ibnu saciid alansaari can camra binti cabdiraxmaan ibnu sacd ibni zuraara qaalad waxay tidhi camra samictu caaishata radia allahu canha caaishaan maqloo taquulu leh kharajnaa waan baxnay maca rasuuli illaah rasuulka maciisa sala allahu caleyh wasalam annagoo la socona likhamsin baqiina min dilqacda dilqicda iyo dilqacda labaa la akriyaay bisha dilqacda la yidhaahdo markay shan beri ay ka hadhay oo han iyo labaatan iyo shan meelaha marayso laa nuraa anagoon arkaynin ila alxaja xaj mooyeen wax kale oo waxaan aaminsannahay een u soconno waktigan ba haddii la gaaro bilii xajkaba lagu jiro xaj un aaminsannahay cumro waktigeedii lababa joogaan iskadaa dhicinay sidaasayna aaminsanaan jireen falamaa danawnaa min makata markaan maka u soo dhowaanay amara rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka wuxuu amray man lam yakun macahu hadyun ninkaan hadyo wadin idaa daafa hadduu kacbada dawaafo oo wasacaa bayna asafaa waalmarwa safa iyo marwo dhexdoodana toddobadii jeer u ordo socdo an yaxilla inuu xalaaloobo ayuu amray nabiga calayh isalaatu wasalaam qaalad waxay tihi caaisha fadukila calayna intaa waan soo marray xadiidka in badan baan soo marray in nabiga calayh salaatu wasalaam iyo wixii la socday saxaabadiisa hadyo waday ayagu ay qaarin ahaayeen oo in xalaaloobin ilaa xajka ay ka soo bogeen dadkii kale laakiin xataa kuwii xaj ku dhawaaqay cumro u bedeloo xalaaloobaa la yidhi ilaa yowmi tarwiya intaa waa soo marray in badan laakiin hadda shaahidku waa soo socdaa musanifka baabkan wuxuu u keenay qaar waxay tihi fadukila calayna waxaana noo soo geliyey yowma anaxri maalintii ciiddaheeda ciidunaxrigaeed ee bisha dilxijo tobankeeda ay aheyd bilaxmi baqarin loo hilibkeed baana noo keenay faqultu markaasaa waxaan idhi bay tidhi maa haada waama hilibka muxuu ahaa oo sababtiisa maxay tahay qaala wuxuu yidhi qofkii u keenay naxara rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam baa gowracay can aswaajii haweenkiisa udxiyadii ka gowracay hadduu qofka xaaji yahay oo xaj ku jirana hadiya la dhahaa guddankiisa iyo guryihiisa hadduu joogana udxiya la dhahaa marka hadiyadii nabiga uu gowracay ee meesha udxiyada fadhiday weeyaanoo neefka looda ah yuu haweenkiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka gowracay qaala yaxya wuxuu yidhi fadakartuhu lilqaasim yaxya binu saciid wuxuu leeyahay waxaan xadiidkan u sheegay qaasim binu muxamed ibn abi bakr sidiiq oo caaisha ay eedda u tahay in badanna ka wariya faqaala wuxuu yidhi atadka caaisho waxay kuula imaatay oo kuu sheegtay bilxadiidi xadiidkii calaa wejhi siduu ahaa kuu keentay asagoo kamaala oo tamaam oo dhammaystiran qaasimka xadiidka wuxuu wariyay asagoo mukhtasar oo gaaban marka wuxuu leeyahay way kuu faahfaahisayoo asagoo dhammaystiran oo siduu ahaa kugu sheegtay taasuu leeyahy marka waxayna xadiidku uu ku faa'iideynayaa in neefka looda ah oo kale iyo geela iyo shirkad lagu noqon karo oo reerkaa qofka reerkiisaoo dhanba uu ka hal neef ku filan yahay aw geela ama neef looah inuu ku filan yahay oo ka ansaxayso ayaa xadiidkan laga qaadanayaa halka uu musanifka marka uu ishdalaalahana waxaa weeyaan hadalka ay caasho tidhi waxaan idhi faqultu maa haada inayna marka ogeyn bay kutusaysaa muxuu ahaa hilibkan ba ilahay way su-aaleysaa nabiga ooma sheegin mana oga halkaasuu musanifka ka soo qaatay waxayna ka mid tahay diqata fiqhi اlbukhaari raximah اllahu tacaala bukhaari fiqigiisa daqiiqa ee qarsoon ee aadka u xeel dheer bay kutusaysaa alimaam الnawowi raximah اllahu tacaala fii sharxi saxiix muslim markuu xadiidan sharxayey wuxuu asagu yidhi waxaa dhici karta in nabiga uu u sheegay ila waxay qabaan in qofka ilaa uu idan haysto uuna neef qof ka gowrici karin xataa haweenkiisi marka waxaa dhici karta buu leeyahay in nabiga uu u sheegay laakiin caaisha ay halmaantay ama hilibka meeluu ka yimid hadde kii ay isku ogaayeen miya mise mid kaloo la keenay yaa dhici karta lakiin bukhaari raximah llahu tacaala naska xadiidka u qaatay wuxuu leeyahay maa haadaada waxay tusi inayna caaisha aynan idan iyo wax cilmi ka laheyd ama ogeed inaysan jirin taasay tusaysaa waana bannaan tahay masaladaas waxayna khaas ku tahay ninka iyo reerkiisa waxba idan isma weydiinayaan baabu naxri wuxuu ku saabsan yahay in la gowraco fii manxari nabiyi nabiga meeshuu ku gowracay bimina markuu mina nabiga joogay xoolihii hadyadaha ee uu gowracay meeshuu ku gowracay in lagu gowraco rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalintii yowmunaxriga wuxuu degay masjidulkhiif oo jamratu dunyaa jamrada la yihaahdo saddexda jamra ee sanka isku xiga addunyaa iyo alwusta iyo alcaqaba ayaa la yidhahdaa dhagaxyaa la tuurto midka xagga masjidulkhiif iyo minaxiga agteedu nabiga calayh salaatu wasalaam deganaa oo xoolahana ku gowracay halka in lagu gowracaa afdal oo fadli badan laakiin min xayu ljawaas haddii laga hadlayo ama sunanimaba xagga qowlkiisa ficilkiisa marka laga soo tago nabiga calayh salaam wuxuu yihi naxartu haahunaa wamina kuluhaa manxar wamina kuluhaa manxar anigu meeshaan aan ku gowracay mino dhammaanteedna meel walbaa lagu gowraci karaa fanxaruu fii manaasilikum guryihiina meeshaad degantihin ku gowraca riwaayo kale wafijaaju makkata kuluhaa manxar maka wadooyinkeedoo dhan waa lagu gowrici karaa buu nabiga sala allahu aleh waali wasalam uu yidhi laakiin nabiga meeshuu ka gowracay masjidu khiif agteeda ay ahayd hadday suuragal noqoto weeye laakiin hadda waad og tahay inayna suuroobi karin meeshaa in wax lagu gowraco ama dhiig lagu daadiyo meel munaasab u ah oo loo diyaariyey maaha meelo loogu talagalay ayaa jira meesha waa meesha mukhayamaadka ay dadku degan yihiin masjidka ku yaallo zaxmad iyo cariiri uu ka jiro qashinkii yaraabama loo ogoleen iska dhaaf dhiig lagu daadiye qaala xadaثana isxaaq bn ibrahim alxandali ibnu rahawey samica wuxuu maqlay khaalid ibn اlxaariث اlmasriy qaala xadaثana cubaydالlah ibn cumar اlcumari can naaficin mawla bni cumara ana cabdاllahi radia allahu canhu cabdullaahi bn cumar ibn khaaab wey kol aduu naafic ka wariyey kaana yanxaru fi lmanxar wuxuu ku gowrici jiray manxaru rasuuli الlah meeshuu nabiga ku gowracay alayh الsalaatu wasalaam qaala cubaydullahi wuxuu leeyahy cumarigii manxari rasuuli الlah fi lmanxar meesha uu naafic iska yidhi ayaa cubaydullaahi baa kuusii fasiraya wuxuu ku leeyahay manxari rasuuli الlah oo meeshuu nebigu ku gowraca loo jeedaa sala allahu alيh ali wasalam halkaasuu ku gowrici jiray cabdullahi bn cumar tatabuc aahaari nabiyi iyo sunada nabiga aad buna raaci jiray wa kaana shadiida cala dalik u isku adkayn jiray xadaanaa ibraahim bnu mundirin qaala xadaanaa anas bnu ciyaad abu damra qaala xadaanaa muusa bnu cuqba can naaficin mawla bni cumara ana bna cumar radia allahu canhuma kaana wuxuu ahaa yabcaثu kii dira bihadiyihi bihadiyihi hadiyadiisuu diri jiray min majmacin musdelife ayuu ka diri jiray min aakhiri leyl habeenka akhirkiisa oo marka xoolahan ilaa carafo la aadayo iyo musdalife iyo xoolihii hadyadana waa la wataa meel looga tagaa leen ma lehe marka habeenka musdalife marka lagu soo hoydo jamcigu waa musdalifa marka lagu soo hoydo isla habeenkaas aakhirkiisuu dhihi jiray xoolahan hadyadaa sii kaxeeya oo minaha la geeyo xataa yudkhala ilaa laga geliyo bihi xoolihii manxara nabiyi nabiga meeshuu ku gowracay maca xujaajin xujaaj waxay la socdaan fiihim xujayadaa waxaa ka mid a xoolaha wada ee la socda alxuru kuwa xor ah iyo wlmamluku kuwa addoomaa intaba way lahaayeen sida loo wada deen meeshii nabiga ku gawraca la geen jiray halkii baa lagu gawraci jiray marka waxaa weeyaan way iska bannaanta waa afdal laakiin waxaa bannaan meel allaala meeshii xaramka oo idilba xataa waa lagu gawraci karaa in xaramka laga bixiyo oo xilli lagu gawraco ayaan la oogoleen nacam hadyan baaliqalkacba xaramka loo wadaa in xaramka ay ku jirto oo lagu gawracaa la rabaa baabu man minana de xaramkay ka mid tahay baabu man naxara hadyahu biyadihi qofkii hadiyadiisii gacantiisa ku gowracaa maadaama qurbaan iyo cibaado ay tahay hadiyada iyo udxiyada iyo xoolahaasi oo alle loogu dhowaanayo inuu qofka gacantiisa la baashiro oo uu ku gowracaa afdaloo fiican hadduu qofku wakaashana way bannaan tahay nabigu labadaba waa sameeyey qaarna gacantiisa ku gowracay qaarna cali buu u wakaasho y gowrac xadaanaa sahl bnu bakaar qaala xadaanaa wuhayb bnu khaalidin can ayuub bn abi tamiima sikhtiyaani can abi qilaabata cabdullahi bnu zayd اljarmi can بن bni maliki radia allahu canhu arda wadakara alxadiia xadiidkii buu sheegay xadiidkii dheeraad ku saabsanaa arrimahaas ka hadlay qaala wanaxara nabiyu intan uu kaaga soo qaaday marka nabiga wuxuu u gowracay biyadii gacantiisa sabca budunin ama sabcu budnin toddoba neef oo geeloo qiyaaman taagan iyo iyagoo taagtaagan ayuu nabiga gowracay calayhi salaatu wasalaam wadaxaa bilmadiina madiine maruu ku ciidaysanayeyna kabshaynin laba wan buu nabiga ku udxiyaystay amlaxayni dhardharan aqranayni geesale mukhtasaran xadiku waa gaaban yahay isagoo mudawalaa jira marka xadiidku wuxuu ku faa'iideynaya nabiga inuu gacantiisa ku gowracay sala allahu aleh wasalam laakiin tirada uu anas leeyahay sabca budnin asaga intuu arkay ee uu joogay buu ka hadlay radia allahu canhu wa ardaa wa ilaa nabiga xajatulwadaag wuxuu gowracay meeqa lixdan iyo saddex neef buu gowracay oo geela sala allahu aleyh waali wasalam biyadihi buu ku gowracay ashariifa sala allahu aleyh waali wasalam waana inta cumrigiisa uu dhannaa ee uu jiray maalintaa iyada intii kale ee boqolka ka soo hadhayna boqol geeluna maalintaas baxsadaye cali bin abi aalib baa gowracay radia allahu canhu ardaa baabu naxri libili muqayada geela oo la gowraco muqayadatan xaalay tahay mid lugta hore ka xidhan labada lugada hore midda bidixda yaasaa loo dabraya loo xidhaya kor loogu qabanaya inta kale saddexda kalena way taagan yihiin way ku taagan tahay way safan yihiin xadaثna cabdالlahi bn masلmة الqacnabi qaal xadaثna yaزيid bnu zureyc can yunusin yunus bn cubayd wey can ziyaad ibnu jubayr albasriy qaala wuxuu yidhi ziyaad ra'aytu bna cumara cabdullaahi bnu cumar baan arkay radia allahu canhuma ataa calaa rajulin isagoo nin u yimid qad anaaha fadhiisiiyey badanataw hashiisii yanxaruhaa gowracaya neefkii geelahaa buu gowracaya isagoo fadhida oo fadhigu gowracay sida innaga aan yeelloo kale qaala wuxuu yidhi ibcadhaa dir sii oo kici qiyaaman xaalay taagan tahayna gowrac muqayadatan lugta horena ay ka xidhan tahay sunnata muxamed sala allah alay slam mutabican adoo raacsan sunata muxamedin sala allah aleyh wasalam ama hakusu waxaan khasiisi oon kugu boorinaya sunata muxamedin sala allah aleyh wasalam nabi maxamed sunadiise marka istaaggaa lagu gowraci jiray saasaana sunada nabiga qur-aankana uu cadeeyay oo sawaafadaas uu sheegay waxawdikr ismullahi ariga sawaafa iyadoo saddex ku taagan weye saddex lugood bay ku safan tahay lugta kalena waa ay laaban tahay marka sunata muxamedin hadduu saxaabi ku yidhaahdo sunata muxamed ama sunata nabiyi sal l slam waxaa weye min asunna sunada waxaa kamida uu yidhaahdo fii xukmi اmarfuuc buu xadiidku qabaa isagoo marfuuca ayuu lamid yahayoo xadiidka marfuuca waxaa loo qaybiyaa marfuuc sariix iyo marfuuc xukman baa loo qaybiyaa min asunna iyo fii cahdi الnabiy kunaa nafcalu kunaa nuhiina arrima noocaas oo kalaa jira iyo maaratay yarfacuhu iyo yanmiihi iyo yabluqu bihi iyo way fara badan yihin alfaada la yidhaahdo almarfuucu xukman almarfuuc xukman qaala rasuul lahi iyo samictu rasuul lahi arrimahaasna waa sariix wey wa qaala shucba wuxuu yidhi can yunus akhbaranii ziyaad buu yidhi riwaayadan shucub binu xajaaj ee yunis binu cubeyd ka warinaya wuxuu kaga qaaday ziyaad akhbara meesha riwaayadaasi yaziid binu zureyc min riwaayati yunus can uu kaga wariyey can ziyaad akhbaradaana ka xoog badan oo simaaca iyo khabara iyo xadaada iyo alfaada noocaas oo kalea baabu naxri lbudni qaa'imatan in geela la gowraco iyadoo taagan naxriguna waxaa weeyaan halkaa dhuunta ah ee luqunta ay ku dhammaato meeshaasoo laga geliyo waranka matoorida ayaa naxri la yidhahdaa marka looda iyo ariguna dabxi weeye oo waa la gowraca oo dabxi weeye geeluna geeluna waa naxri arigi iyo looduna waa dabxi taasaa loo qalqadaa walidaalika fadabaxuuha naam way gowraceen dabaxuuha nacam tadbaxuu baqaran tadbaxuu baqara marka dabxi baa laga cabiray ariguna sidoo kale baynamaa geela naxri weeye laakiin mararka qaar waa la iskaga ilaaqi karaa naxrigii dabxi loola jeedo naxrig waa la dhihi kara naxara rasuulu lah sal slam can nisaa'ihi albaqar ba hadda soo maray naxara marka waxaa kaloo culimmadu ay leeyihiin neefkii naxriga lagu samayn jira dhuuntaha oo geelaha in dabxi lagu sameeyo oo halkaa cunaha dhuunta hoosteeda ama garka hooste laga gawrac waa bannaan tahay loodii sidoo kale naxrig waa lagu samayn karaa meesha ay ladabxi iyo gawrac ay ahaan jirtay laakiin sida badan baa sidaa ah in geeluna uu manxuur yahay oo la naxrini oo dhuunta lagu dhufani loodii ariguna la dabxinayo oo sida cadiga loo tii la saaxiyo dhanka bidixda loo saaxiyo ayaa la gowracaya wa qaala ibnu cumar radia allahu canhuma sunata muxamadin waa kii haddaan soo maray ninkii hasha fadhiga ku gowracayay wuxuu yidhi ibcadha qaa'imatan sunata muxamed sala allah alay wasalam nabi maxamed sunadiisa weeyaane wa qaala ibnu cabaas radia allahu canhuma sawaafaad iyo aayaddaas qiyaaman baa loola jeedaa fadkur isma allahi calayha sawaafa iyadoo taagan oo saddex lugood ku taagan hal lugna ay u laaban tahay xadaana sahl bnu bakaar qaala xadaana wahayb bnu khaalidin can ayuub bn abi tamiim asakhtayaani can abi qilaabata aljarmi can anas bni malik albasri radia allahu canhu qaala sala nabiyu sala allahu aleyh wasalam aduhra nabigaa salaaddii duhur tukaday bilmadiinati magaaladii madiina arbacan afar ragcadood buu duhurkii tukaday waa maalintii sabtideed wey markaasuu soo caraabayoo walcasra casarkiina isla maalintaasi bidilxulayfati buu ku tukaday nabiga calayh salaam ragcatayn laba ragcadood oo casarkiina musaafir buu ahaa duhurkana muqiim buu ahaa marka casarkii uu dulxulayfe yimid nabigu laba ragcadood buu tukaday fabaata bihaa dulxulayfuu beriyey falamaa asbaxa maalintii axaddeed markuu waagii u beryey rakiba raaxilata hashiisii buu nabigu calayh salaam fuulay fajacala wuxuu gudagalay yuhalilu wayusabix inuu tawxiidsanaayo oo tawxiidkii iyo talbiyadii la imaan wayusabixu subxaana allah uu leeyahay sidaasaana fiican intaada weli xarmanin in laga hormariyo tahliil iyo tabiix waa soo baabaystay bukhaari waan soo maray falamaa calaa cala lbayda markuu nabigu calayh salaam heshiisa asagoo saaran uu dul maray cala lbayda meeshii bayda la dhihi jiray bannaanka ahaa ee dulxulayfe agteedeed halkaa markuu marayo labaa waa niyooda waa xarmaday bihimaa xajkii iyo cumradii jamiican ayagoo la jamciyey iyuu nabigu calayh salaam isku daray labayk allaahuma xajan wa cumra oo kale ayuu nabigu yihi sala allah alayh wasalam markaasuu qaari noqday nabiga calayh salaatu wasalaam sida xooga badanna saas weeyaan oo rasuulku qaarin buu ahaa xaj iyo cumru isku daray xajat اlwadaac falamaa dakala makata markuu maka galay amarahum saxaabadii wuxuu amray an yaxiluu inay xalaaloobaan wixii aan hadiyo wadin hadiyaa loo jeedaa intii kale wuxuu yidhi intaad dawaaftaan oo sacyi la imaataan safiya marwa timaha gaabsada oo xalaalooba wanaxara nabiyu nabiga wuxuu gowrac saw nabigu ma xalaaloobin wixii hadiyo wadi siduu uu dharkiisa u qabay buu nabiga alay slam carafa ka soo noqday oo musdelifa ka soo laabtay oo maalintii yoomunaxrigii mina la imaaday jamrat lcaqabuu tuurtay kadib buu wanaxara nabiyu nabiga wuxuu gowracay calayhi salaam biyadihi gacantiisii sharafta badneed sabca budnin toddoba neef oo geelo qiyaamata taagan intii kalena iyaduna waxaa israaciyey nabiga alayh salaam baa israaciyey ilaa lixdan iyo saddex wixii kalena cali baa gowracay wadaxaa bilmadiinati madiina markuu nabiga calayh salaam joogay kabshayni laba wan oo amlaxayni amlaxu waa cadiin iyo balow isku dhex ciiro leh ama dharan aqranayni oo geese leh ayuu nabiga sala allahu alayh wasalam ku udxiyaystay markuu xaramka joogay oo maka uu joogay xajka uu joogayna geel buu gowracay nabiga calayh salaam oo meeshii udxiyada hadya lagu magacaabi markuu magaaladiisii madiine joogayna kabshayna amlaxayna aqranayna buu ku udxiyaystay rasuulka calayh salaatu wasalaam xadaanaa musadad bnu musarad qaala xadaanaa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam ibnu culaya can ayuub ibn abi tamiima sakhtayaani can abi qilaabata cabdullaahi bnu zayd aljarmi can anas bni maliki radia allaahu canhu abu xamzata albasri qaala wuxuu yidhi sala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa tukaday aduhra salaadii duhr bilmadiinati arbacan buu tukaday afar ragcadood muqiim buu ilaaha waa magaaladiisii walcasra casarkiina bidilxulayfata ragcatayn haddaad musaafir tahay haddaabaad cumraantii iyo magaaladii aad ka dhexbaxdo xukunkii musaafirkii baad qaadanoo salaadaadii gaabinteed ku bilaabi kol haddaabad masaafat lqasri aad u socoto wa can ayuub can rajulin ayuub waxaa laga wariyey can rajulin uu ka wariyey can anasin radi allahu canhu uma baata waa baryey xataa asbaxa fasalla subxa subaxii buu tukaday uma rakiba raaxilata hashiisii buu fuulay xata ida istawat bihi lbayda bayda meesha la yidhaha marka hashiisa la istaagtay ahalla bicumratin cumro iyo waxajatin xaj buu la xarmaday oo niyooday nabiga calayh salaam marka riwaayadaasi ninka la yidhaahdo musadad ismaaciil can ayuub can abi qilaaba waa kuu caddeeyey abu qilaaba marka dariiq kalaa jiro ayuub can rajulin can anas uu ku leeyahay rajulkaa marka uu qariyeen riwaayada hore ayuu kugu caddeeyey riwayada hore kugu caddeeyey abu qilaaba inuu yahay aljarmi baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yucطىa la siin mahayo aljazaaru qofka gowracaya neefka ee hilibka iyo maqaarka iyo kala bixinaya min alhadyi hadyadii uu gowracayo ee loo dhiibtay shayan waxba laga siin mahayo haddii qof aad tirahdo kaale udxiyadani gowra arigan io gowra maxaad isiin buu ku yidhi madaxa iyo minjaha iyo caloosha iyo xidmahan ku siin baa tiri oo ujro ku siin ma banaan tahay ma banaana ma banaana waa inaad ujrada xoolaha neefkan aad gowracaysa ama udxiya ama mxuua hadiyaa dhammaanteed waxaa weeye waxaa idinka cunta mooyaane sadaqa wey ujro iyo beec lama soo gelin karo ila ujrada waa nooc beeca ka mide eh, lama soo gelin karo qofkan jazaarkahe neefka gowracaya hilibka kuu kala googoynaayo ujruu kugu leeyahay hadduusan miskiin yahay sidiisaad sadaq ahaan u siin kartaa oo dadkaas siin baad ku dari kartaa ujradiisa le waa ka baxsanta laakiin in lagula xisaabtamo la yidhaahdo neefka geela noo gowrac maqaarka iyo madax iyo waxaad leedahay lugahaad leedahay taa ayada ma banaana xadaثana moxamed ibnu kahiir qaala akhbarana sufyaan sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq الthawri qaala akhbaranii ibn abi najiix cabdullaahi can mujaahid ibni jabrin can cabdiraxmaan ibni abi leyla can caliyin radi allahu canhu abulxasani wاlxuseyn radia allahu canhu wa ardaah qaala cali wuxuu yidhi bacanii الnabiyu salى اllahu alيه wasalam nabigaa i diray faqumtu wuxuu u diray oo u bixiyey hadiyadii boqol neef oo geela wey geelana alxarir mas-uulka ahow nabigana waa isku lahaayeenoo asaga laftirkiisa waa kii qaalinka ahaa ee gawraciisii nabiga calayh salaam ku dhexdhex galay fa qumtu waxaan u qumay oo lala diray cala lbudni geelii hadyadaha ee nabiga calayh salaam baan mas-uuliyaddiisii xilkiisii qaatay haddii la waraabin iyo haddii la raaci iyo haddii la gawrici iyo haddii la qaybini fa amaranii wuxuu amray inaan qaybiyo faqasamtu waxaan qaybiyey luxuumuhaa hilibkeedi luxuumahaa hilibkeedii baan qaybiyey uma amaranii markuu hilibka aan badaybu haddana wuxuu amray inaan qaybiyo wixii soo haray faqasamtu jiraalahaa wixii saaraae ee muxuu aha reeryadaha iyo wa juluudahaa maqaarkeediina sadaqee buyi nabig alayh isalaatu wasalaam waxba maaratay ee lagama gadanin qaala sufyaan laakiin nabiga wax ka cunay calayhi salaam boqolkii halaad hal walbaba neef hilib in hilibaa laga soo goya hilibkeedi waxbaa laga soo goya cad markaasaa laiskugu geeya hal dheri ah biyihii baa lagu daray markaasuu nabiga maraqii ka baday alayh hilibkan wax ka cunay sala allahu alayh waali wasalam oo xoolaha hadyada ama tamatica hadyadiisa waxbaa laga cunaya waa laga cuni karaa haddii nadar iyo aynan ahayn iyo wa jazaa sayid iyo imaan doonaa qaala sufyaan wuxuu yidhi athawrigi wey waa tacliiq kaa hore sanadkaasuu raacsan yahay xadaanii cabdulkariim aljazari cabdulkariimka jazarigi weeyaane can mujaahid ibni jabrin can cabdiraxmaan bin abi leyla can caliyin radi allahu canhu qaal amaranii nabiyu nabiga calayi salaam baa i amray an aquuma inaan uqumo oon u istaago oon ishraafo cala albudni geeli hadyadahay nabiga calayhi salaatu wasalaam u lahaa walaa ucdiya wa allaa ucdiya inaana siinin calayhaa geela shaqada laga qabanayo iyo gowraceeda shayan wax ka mida ah fii jasaaratiha allaa ucdiya calayhaa arrimahaasi shayan wax kamida ah min jasaaratiha iyada gowraceeda iyo hilibka googoyntiisi iyo inaanan waxba aanan qofna aanan ku siino ujro u siinin ujro inaan u siinin taas ka wada ah jasaarada macnaha waxaa weeyaan ujrat aljasaara waa ujrada gawraca iyo hilibka iyo gogoyntiisa shaqada ninka jazaarkaa uu u qumaayo wey waxba laga siin maayo riwaayo kale nabig wuxuu yidhi naxnu nucطiiha min cindina annagaa agtaanada ka siinayna yuri nabig alay slam wixii ujro oo ninka uu leeyahay annagaa siinayna ee waxba adiga hilibkan u xisaabin baabun yutasadaqu bijuluudi اlhadyi hadyada hilib maqaarkeeda jildigeeda iyo maqaarkeeda waa la sadaqaysan arigii waa saa udxiyada ahaa maqaarkii aad maaragtay ku udxiy xoolaad ku udxaysay maqaarkeedii war arday suuqa noo geeyo labada boqol noo soo siiya ma dhihi kartid ma dhehaysid waa sadaqaysan xadaanaa waxaan waa sadaqa wey walidalika xataa gaalada iyo la siinaynin oo waxaan waa cibaada xadaanaa musadad bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alqataan can ibni jurayj cabdilmalik ibni cabdilcaziiz qaala akhbaranii xasan bnu muslim bn cabdilkariim aljazari ana mujaahid mujaahida mujaahid bnu jabrin akhbarahumaa labadaasi waa xasan iyo cabdilkariime wuxuu u sheegay ana cabdiraxmaan bin abi layla ahbarah ana caliya radia allahu canhu cali bn abi aalib akhbarahu inuu u warramay ana nabiya sala allahu alayh wasalam amarahu cali buu amray an yaquuba cali inuu u qumo calaa budnihi nabiga calayh salaam hadyadiisi wa an yaqsima inuu qaybiyo budnahu nabiga calayh salaam hadyadiisii kullahaa dhammaanteedba luxuumahaa hilibka hadday noqoto wa juluudahaa hadday noqoto rarkeedii iyo wixii saaraaya karbaashaba qobta lahaa wa jilaalahaa juluudka waa maqaarkii wa juluudahaa maqaarkii iyo wa jilaalaha wixii raroo saaraa walaa yucdaa la siin maayo fii jizaaratiha gowracaa la gowracayo iyo shaqadaa laga qabanaayo jazaarkii iska lahaa shaqadaa qabtay shayan waxba laga siin maayo bisababi aljizaara hilibka waxba loogu siin maayo ee sadaqadii wahaan waa loo siin karaa waxbaa laska siin karaa laakiin ujradiisa waa inay xoolo ka baxsan ay noqoto saas wey baabun wuxuu ku saabsan yahay yutasadaqu waa la sadaqaysan bijilaalilbudni juluudkii baan soo marray iyo laxmigii iyo jilaalkina waa midka saddexda shay oo ka kooban yahay waa hararka iyo waxa saaran xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn asaduusi qaala xadaanaa sayf ibn abi sulaymaan qaala samictu mujaahidan baan maqlo yaquulu xadaanii ibn abi layla cabdiraxmaan wey ibn abi layla oon soo marray marow ana caliyan radia allahu canhu xadaa qaala wuxuu yidhi ahda nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigaa hadiyeeyey oo xaramka usoo hadiyeeyey masaakiintiisa usoo baxsaday miata badana soo ma boqol neef oo geelay ahaayeen wuxuu nabigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam faamaranii wuxuu amray biluxuumiha hilibkeeda inaan qaybiyo faqasamtuha amaranii wuxuu amray biluxuumiha hilibkeeda qaybinteeda faqasamtuha anaa qaybinayay buu leh uma amaranii bijilaaliha wixii saaraa faqasamtuha waan qaybiyey uma bijunuudiha maqaaraheedii faqasamtuha waan qaybiyey saddexdaa goobood loo qaybiyey oo intaba waa la qaybinayey oo waa la siinayay masaakiinta waxbaba lagama gadanin ujrana lama bixinin baabu qowluhu tacaala ilahay qowlkiisa kusaabsan uu yidhi waid bawaanaa liibraahiima makaana albeyt wadkur waxaad xusuusataa nabi maxamedow id goortii bawaanaa aan tusnay liibraahiima nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam aan ku hanuuninay oon tusnay makaana albeyt beytka meesha laga dhisaayo ee kacbada markaan ku hanuuninay oon haddana nidhi allaa tushrik bii shay-an waxba ha ila wadaajinin cibaadada muwaxid mu'min oo xaniifa tahaye saa ku soxo wadahir beytiya baydkaygii iyo kacbadaydana dahir oo shirkiga iyo nijaasada teeda maxsuuska intaba ka dahiro ka nadiifi shirkiga iyo gaalnimada iyo waxyaalaha ilahay khayrkii la caabudaya asnaamta iyo dahaarada kale ee macnawi xisigaa macnawiyan xisiyan macno iyo xisi labadaba u wadahir beytiya liaa'ifiin kuwa dawaafi iyo walqaa'imiina kuwa taagan iyo warukaci sujuud kuwa rukucsanee sujuudsan tukanaya warukaci kuwa rukucsan sujuud sujuudaya waadin fi nnaas dadkana waxaad ogeysiisaa oad u sheegtaa bilxaji inay soo xajiyaan yaatuuka way kuu imaanayaan rijaal ayagoo luku socda wa calaa kulli daamirin mid boglaalan dhammaantii ayagoo saaran yaatiina wayna imaanayaan min kulli fajin camiiq jiho kasta oo fog bay ka imaanayaan waa nagu fogyahay xaramka iyo kacbada way naga fog tahay midna looga hadhi maayo meel walbaa la tegi liyashhaduu manaafica lahum inay xaadiraan manaaficdooda iyo faa'iidadooda addiiniya wadunyawiya manfaca diiniya iyo mid dunyawiya labadaba waa laga helaa xajkee nafci diini ah iyo mid adduunyaha labadaba waa laga helaa inay soo xaadiraan oo imaadaan oo ka faa'iidaystaan wayudkar sma allah ilahay magaciisana ay xusaan fii ayaami maalmo macluumaat la yaqaano ayaam macluumaat iyo ayaam macduudaat iyo ashhuru macluumaat baa jira ayaam macluumaatku waa cashru dilxija wey tobanka beri ee dilxija ayaamu macluumaat la yihahdaa ayaam macduudaadkana waa ayaamu mina maalmaha mina la joogay wadkuru llah fii ayaam macduudaat ilahay uu yidhi weeyaane dhagaxya la tuurto ashhur macluumaatna waa ashhurulxajki saddexdaa weeyaan shawaal dulqicda wa dulxija wey marka fiiaya macluumaat ilahay ay xuso calaa maa razaqahum bahimat lancaam wuxuu ilahay ku arsuqoy bahimatlancaama inay maalmahaas ayaga ah ay ilaahay ku xusaan oo ay sadaqaystaan oo gowracaan fakuluu minhaa bahiimatlancaamkii wax ka cuna idinkan gowracaya waxaad ka cuni kartaan wa adcimuu quudiyoo siiya albaaisa kuwa dhibaataysan alfaqiire baahane fuqaradaana siiya uma liyaqduu iska nadiifiya tafahahum dadkaa iska nadiifiyaano tafahahum wixii ku yaalay oo basaas ah basaasta iyo firada iyo siigada iyo dhididka maalmo dhan baa dharkan la qabay oo la wasakhoobay oo dadku ayna maarata qabeys fiican ayna helin oo timihii qashink wixii o dhan isku hallaabeen iska nadiifiya wey uma liyaqduu dafatahum waliyuufuu nuduurahum ha oofiyaano nuduurtoodii waxay nadareyna nadarkii siduu hooga soo baxaano nadarkii ilaahay dartii iyo daacada ahaa ee ilaahay inaad maarata adeecaysa aad ku nadartay ee macasiya aanan ahayn in la oofiyaa la rabaa waa waajib weeye waliyatawafuu ha dawaafaana bilbayt alcatiiq beydkii fogaa catiiqahaa ee qadiimkahaa ee dhismadiisa awalu beyt wadica linaaska ahaa beydkaan ha dawaafaano dawaafu ruknigii wey dalika waman yucadim arrinku waa sidaasoo waman yucadim xurumaat illah ilahay xurumaadkiisa qofkii weyneeya waxyaaluhu alla xarimay qofkii ilaaliya oo weyneeya fahuwa saasaa khayrun lahu khayr badan cinda rabbihi rabbiga agtiisaasaa u fiican baab maa yu'kalu min albudni wamaa yutasadaqu wuxuu ku saabsan yahay in la cuni kara wax laga cuni kara min albudni hadiyada wamaa yutasadaqu iyo watasaduq in wax laga sadaqaysan karo wa qaala cubaydulaahi wuxuu yidhi cubaydulahi alcumari wey ahbaranii naafic naafic mawla bna cumar can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi laa yu'kalu min jazaa'i saydi ugaadha jazaheeda qofka hadduu ugaadh dilo oo asagoo muxrima oo xad iyo cumro ku jiro uu ugaadh dilo ugaadhaasna ugaadhii beriga ay tahay oo badda iyo baxriga aynan ahayn beriga uu ka ugaadho ama u dilo fa calayhi waxaa korkiisaa jazaa mitl maa qatala min nacam fajazaau milu maa qatala min anacam nicmoolayda aan dhaqanno ee geel iyo ariya looda ah wixii shabaha ayaa laga rabaa inaad gowracdood masaakiinta xarabka u gowracdo haddaad gowracdo hidibka wax ma ka cuni maya afka ma saaraysa wanadri nadarkuna waa sidoo kale haddaad nadarto lilaahi calaya an adbaxa fi lxaram inaan xaram ku gowracaan ilaahay ugu nadri haddaad tidhaahdo waxba ka cuni maysid wayuukalu waa la cuni karaase mima siwaa dalika wixii ka soo haray ah, marka afartaas tacliiqa ah waxaa wasliyey ibn abi shayba ayaa wasliyey wa qaala caaa wuxuu yidhi yaakulu wuxuu cuni karaa qofka oo wayucimu uu quudin karaa qofkuu rabo min almutca hadday tahay hadyadii tamatuca qofkii mutamatic ahaa ee cumro intuu niyooday xajka kusii sugay ku tamatucay qofkaasaa waxaa la yidhi fama staysara min alhadyi wixii uu kari karo hadyaha ha gowraco xoolaha uu gowracayo ee asaga uu iskaga bixinayo tamatucaasi waxba waa ka cuni karaa inta kalena dadkuu siinaya marka hadyigaasaa lasku hayaayo tamatuca waxa la gowracayo ma hadyu jubraanba mise waa hadyu ibnu sug ma wax nusqaana oo soo gaadhay waad ku kabaysaa oo markaad ma cuni kartid mise waa iska hadyu nusuki oo kale oo sida udxiyadoo kale weeyaan oo waad cuni kartaa marka waxaad xoojinayaa in la cuni karo oo aadan maaratay ayna lamid ahayn jazaa saydkii iyo nadarkii inaan lamid ahayn oo la cuni karo wax laga cuni karo qaal waa sida hadyadii caadigeedii udxiyadii oo kale wey xadaثna mسdd بن msrhd بن msrbl بن mstwrd الbsrي qال xadaثna yaحyى بن سعيid القطاq عن iبن juraydi cabdالmلك بن cabdالعaزيز qaala xadaanaa caطaa ibn abi rabaxin samica jaabir bna cabdilaahi buu maqlay radia allahu canhuma yaquul isagoo le jaabir kunaa waxaan ahayn laa naakulu kuwaan cunin min luxuumi budnina hadiyada anada iyo xoolaha aan gowracayna hilibkeeda fowqa alaai halaai mina saddexda beri ee mina joogno ka badan maana sii cuni jirin xilli faqri ay dhacday baahi baa dhacday dadkii in marka wax la gaarsiiye masaakiintaabaa la damcay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u fadwoodo u sheegay ummaddii saxaabadiisa saddex beri ka badan hilibka inaan la haysan karin wixii saddex beri ka badan gacantaada waa inuu ka baxaa qofkii marka waa ku khasbaya inuu masaakiintii iska siiyo arrintaas marka waa la nasakhay farakasa lanaa waxaa noo ogolaaday annabiyu nabiga calayh salaam awal xaaraan bay ahayd in la haysto ruksadaad ka garanaysaa farakasa lanaa waa noo rukseeyey wax la xarimay oo laisku diiday oo haddana laisku ogolaaday baa ruksad la dhaha farakasa lana nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa noo rugseeyey faqaala wuxuu yidhi kuluu iska cuna watazawaduu sahay qaata qaarna sahay ka dhigto oo iskaba sii wataba qaarna mar hadda cuna qaarna intaad daldaliiqataan ood angejisataan ood ka dhigataan hilib aan iga hallaabaynin dhexda kusii qumudsada oo kusii cuncuna kuluu watazawaduu bu nabig alay slam faakalnaa waan iska cunaynay watazawadnaa waana sahay qaadanay qultu licataa buu le ibnu jurayj cataa waxaan ku yidhi aqaala xataa ji'na almadiina ilaa madiina aan ka imaana waan cunaynay miyuu ku yidhi qaala laa maya ima dhihin watazawadnaa buu yidhi sahay baan ka dhiganao waan iska sii cunaynay hadday madiine la gaadhana waxba dhib ma laha marka qaar aad cunto iyo qaar aad sadaqaysataad ka dhigaysaa oo aad haddaad biseel ku siisay iyo haddaad cayliin ku siisaba intaba waa iska sax xadaanaa khaalid binu makhladi qaala xadaanaa sulaymaan sulaymaan binu bilaal qaala xadaanii yaxya yaxya bnu saciid alansaari qaala xadaatnii camra camra binti cabdiraxmaan qaalat samictu caaishata radia allahu canha baa maqlo taquulu leh kharajnaa waan baxnay maca rasuuli illaah rasuulka maciisa calayhi salaam likhamsin baqiina shan beri markay ka hadhay min dilqacda bishaa dilqacdo la yidhaahdo sida taal baa la dhahae walaa nara ila alxaja xaj un baana ictiqaadsanayn maxaa yeeley ashhuru lxaji haddiiba la gaadho cumro xaaraan bay u arki jireen arrinkiina waa la nasa nabiga alai slam baa tuuray oo waa la cumraysan karaa bilaha xajka bele xajkaadii baad cumro u bedeli xataa idaa danowna min makata markaan maka u soo dhowaanay amara rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu amray man lam yakun macahu hadyun ninkaan hadyo wadino hadyadayna dabraynin hadyadiisa qofkayna xanibaynin oo hadyada lama ogola in la xalaalo bela laga gowraco dawracuna maalinta tobnaad weeyaane qofkaan hadyo wadin idaa daafa bilbeyti kacbada markuu dawaafo uma yaxilu inuu iska xalaaloobo kadibna inuu xalaaloobo ah. yani waa goorba de dawaafu lbeyt iyo sacdu bayna safa wamarwa iyo taksiir saddexdaa wey cumradii waa saddexdaas arkaantaasay leedahay oo labana waa waa rukni in maaratay timaha la gaabsadana waajibaadkay ka mid tahay cumrada hadda kahor baan soo sheegn waxaana saddex rugni bay leedahay rugniga koowaad muxuu ahaa yah alixraam soo meen alixraam xarmashada horta inaad soo xarmato inaad miiqaadka ka soo xarmatona muxuu yahay waa waajib oo haddaa ka tagto dhiig baad neefaad gowracaysaa dayib dawaafkii oo la dawaafo iyo sacyi bayna safa saddexdaasa marka waxay tahay arkaantii laba waajibna way leedahayoo miiqaadka laga soo niyooday iyo timihoo la xiirto oo la gaabsado qaalat caaisha waxay tihi radia allahu canha fadukila calayna waxaana noo soo geliyey yooma naxri maalintii ciidda ee bisha ay tobanka aheed xoolaha la gowracaya la dhudhameeyey bilaxmi baqar hirib lo-aad baana noo soo geliyey fa waxaan idhi maa haada waxba kama oga in loomana sheegin waa siduu soo baabaystay bukhaari raximah llah istiidaan iyo idan iyo ogolaashana waxba lama baahna haweenku raggoodii raacsan yihiin faqiila waxaa lihi dabaxa nabiyu sala allahu alay waslam can aswaajihi nabigaa haweenkiisii ka gowracay qaala yaxya fadakartu hada alxadiid lqaasim qaasim bawsha qaasim bin maxamed faqaala atatka bilxadiidi calaa wajhi waa soo marray xadiidka sidii haabay kugu keentay laakiin maa yukalu min albudni wamaa yutasadaqu bihi haadaas ayuu hadda udxiyadii ayuu daliishanaya baabun wuxuu ku saabsan yahay addabxu qabla alxalqi in xoolaha la gowraco hadiyada ah qabla alxalqi intaan timaha la xiihanin halka wuxuu ka gelayaa maalinta yoomu naxriga ah wadaaifu yoomu naxri arbaca wadaa'ifu yoomu naxri arbaca maalinta yowmunaxriga ahee ciidda ahee xajulabarka la yidhaahdo acmaasha iyo shaqada la qabto afar shaqo wey afar shay baa la qabta maalintaas afartaa shaqee la qabanna waa muratab way tartiibsan tahay bificli nabiyi sala allahu alayh waali wasalam siduu nebigu u sameeyey in sidaa loo tartiibiyo inay afdal tahayna khilaafkama taagna ee ma baa tartiibku mise waajib maaha laisku hayaa qaar waxay qabaan waa waajib oo qofkii taqdiim iyo taakhiir sameeya jaahil naasi ah aan ahayn jahli iyo nisyaan aanu ahayn calayhi dam gawrac baa laga rabaa hadduu naasi iyo jaahil yahayna laa xarajada soo socotaa la saari qaarna waxay dhheen maya waa iska sunna tartiibku ee waajib ma aha waajib ma ahee waa iska sunna maxaa yeele rafcu lxaraj ah, laa xaraja mubaax weeye marka mubaax weeye afartaa shay maxay yihin marka kow waxaa u horaysa haddaad musdelifo ka timid habeenkii tobnaad subaxdii aad imaatay mina shaqada u horraysaed qabanaysa waxaa weeye ramyu jamrat اlcaqaba ah, jamrat lcaqaba jamrada la yihahdo tiirka la yidhaahdo waa iska meel hadda tiira laga sasameeye calaama leheed waba buur iyo shardi ma ahee meeshaasaa la tuuranayaa toddoba dhagaxoo yaryar baad ku tuuranaysaa ramyu jamrat lcaqaba shaqada u horeysa ee la qaban mudaawe waxaa ku xiga markii jamratulcaqabada tuurto haddaad hadyo wadato ama abaaxidii inaad gowracdo naxrigii iyo dabxigii baa ku xiga waxaa ku xiga xiirashadii timaha ood xiiratood mulukaysato aad rag tahay haweenkuna ay gaabsadaan hadday gaabiyaan ragguna taqsiir sameeyaan waxba dhima laha afar waxaa ku ahoo afartaasi dhammaystiraya dawaafka la yidhah dawaafu rukniga inaad intaad markaaba mina ka soo tagto ood xaram ka imaato maka timaado kacbadii inaad dawaafkii ruknigahaa oo dawaafu rukni la yidhaahdo ziyaarana waa la yidhahdaa dawaafu sadrina waa la yihahda dawaafulxajna waa la yihahdaa dawaafulifaada intaba waa la yihah wa isku magacye inta waa isku asmaa limusama waaxid inaad la imaato afartaas ayaa maalinta yoomunaxrigaa la sameeyaa nabiguna calayh salaam sidaa ay u tartiibsanaayeen buu sameeyey waxay weliba boqol neef oo geela u xidhan yihiin oo lixdan iyo saddex halaad uu gacantiisa ku gowracay shaqaduu nabiga qabtay maalintaa fiiri sala allahu aleyh waaalih wasalam meequu jiraa marka nabiga maalintaas meeqa jir wey lixdan iyo saddex buu jiraa sala allahu aleyh waali wasalam ina carruur dhalinyaro maaha a ah, hadduu shuyuuku buu galay rasuulka alay slam ku jiraa oday wey camalka intaa uu qabanaya rasuulka fiiri iyo sida uu qasad iyo ijtihaad iyo niyad iyo karti uhayo sala allahu alayh waalih wasalam camalkiisii iga soo tuur iga soo qaad hebelo weesha iga soo waxee ma jirto rasuulka ficilkiisa iyo gacantiisa ayuu waxdaba ku samaysay sala allahu alayh waalih wasalam markaasuu intuu warkiiba soo kacay buu haddana dawaafay kacbadii markuu kacbada dawaafay bu haddana mina dib ugu soo noqday rasuulka alayh isalaatu wasalaam oo salaaddii duhur ku tukaday mina makana waa ku tukaday minana waa ku tukaday sida raajixa laba xadiid baa jirtay leenay laba xadiid baa jirta waxaa lagu jamciyaa inuu nabigu maka ku tukada duhurkii markuu mino ku noqdayna saxaabadiisii sugaysa meesha joogta u hadala tujiyey ayib marka afartaa shay buu halkan ka bilaabayaayo tartiibkaasaana lagu wadayaa waxaa afartaa haddaad israacisa lagu jamciyaa ran xad ran xad ah ran xad raado maxay tahay waa meelagaday moogta meelagaday baa la dhahay sida wax lagu xifdiye wey ran rada maxay tahay ramyu jamrat alcaqaba nuunkana waa naxrigii aye xaadana waa xalqigii dawaafu lifaada afartaasay u tartiibsan yihiin saddexda hore waxaa la dhahaa radaxa hadday saddexda hore bas ay tahay radaxa baa la dhahaa rada waa ramyiga daalkana waa dabxigii xaadana waa xalqigii lakiin afarta waa isku daro ranxad ayaa lagu jamciyaa qala xadaثna mحamed بn cabd الlahi بn xawshab qala xadaثna hushaym ibn bashيr الwashidi qala akhbarana mansuur ibn zadan can caطاء can ibni cabaasi radي الlahu canهuma qaal su'ila الnabiyu salى الlaه alay slam waxaa la weydiiyey nabigu can man xalaqa qofka xiira timiis qabla an yadbaxa intuunan weli gowricin isagoon weli gowricin ayuu timii xiray gawracaana ka horreeyey gawracana waxaa ka horreeyey ramyigii iyo tuurashadii iyo wanaxwihi arrimahaas oo kaleo la kale hormariyaa la weydiiyey faqaala nabigu wuxuu ku jawaabaya laa xaraja laa xaraja dhib male dhib male soo nisyaan maaha soo jahli maaha laa xaraja qaarkood waxay dhaheen laa xarajada waa caam xataa daakir tartiibku waajiba ma aha xadaثana axmed bnu yunus akhbarana abu bakrin can cabdilcaziiz bn rufeyci can caطa can ibni cabaasi radi allahu canهuma qaal qaala rajulu nin baa linabiyi nabiga wuxuu ku yihi alay slam zurtu qabla an armiya dawaafkii kacbada aan imaado dawaafu ziyaaradii ayaan dawaafay qabla an armiya kii u dambeysay buu ku dhacay isagoo kii u horreysay kasoo tegay iyo ku kasogay qabla an armiya intaan jamratu caqaba baa tuuray nin baan dawaafkii la imaaday qaala nab wuxuu laa xaraja nin malehe haddaba ku noqo soo tuuro qaala wuxuu yidhi xalaqtu timihii baan xiirtay qabla an adbaxa intaana gawricin eh, xoolahaygii ayaa timihii xiirtay dabxigaa horreeyey lane qaala wuxuu laa xaraja dhib ma laha qaala dabaxtu waan gawracay qabla an armiya ramigii horreeyey baan yaan dib u dhigayoo gawricii baan ka horraysiiyey qaala laa xaraja dhib ma laha dad dhowr ay ahaayeenoo nin walba su-aal buu weydiiyey kana su-aalihi o dhanba waa waad aragtaa wa qaala cabduraxiim araazi wuxuu yidhi can ibni khuhaym akbaranii caطaa can ibni cabaas marka bukhaari wuxuu ku didinayaa riwaayooyin fara badan oo caddo laga warinayo si oo riwaayada ayada ahe cabdilcasiiz bnu rufeec inayna shuduud iyo qaraaba ayna ku sugneen ee ay jiraan rag badan oo la wariyey waxaa kamid ah ibnu khuhaymkaasa kamid ah can ibni cabaas can nabi sal slm wa qaala cafaan cafaan bn muslim safar wuxuu yidhi uraahu can wahayb qaala xadana ibnu khuhaym can saciid ibni jubayr can ibni cabaas riwaayo kaloo marka saciid ibnu jubayr u cadaa mutaabaceynayo ibnu cabaas ay iskugu imaadeenna waa jirtaa can inabi sal l slam wa qaala cafaan marka wuxuu yidhi cafwan radia allah canhuma can inabi sal slam qaala xamaad xamaad wuxuu yidhi xamaadka waa xamaad binu salama can qays bni sacdin wacabaad bn mansuur can caطa ibn rabax can jaabir radi allahu canhu can nabi sal slam kana waxaa weeyaan cabaad binu mansuur kaasaa mutaabaceynaya nimankaas hore oo ibnu khufaymki iyo cabdilcasiiz ibnu rufaac iyo qala xadaana mxamed bn muan alcanas abu musa qala xadaana abdbdlacla bn cabdilacla qala xadaana khalid alxada ibn mihraan can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal su'ila nabiyu nabiga alayh salaam baa waxaa la weydiiyey su-aal faqaala wuxuu yidhi saa'ilkii su-aalayey ramaytu waan tuurtay jamrat alcaqaba bacda ma amsaytu barinkiiba barin baa la tuurtay jamrat alcaqaba maalinta u horaysa jamrat alcaqaba xilli barqinaa la tuurtaa oo musdalifo baa haweenkii la beriyey kuwii tacajulayna aroorba waa taagan yihin kuwa kalena barqiba waa imanayaan kan wuxuu leeyahay galab bay igu gaadhay galabtii ayaan maaratay xasuustay faqaala laa xaraja dhib ma laha qaala wuxuu yidhi xalaqtu waan xiirtay timahaygii qabla an naxara intaana xoolihii gawricin naxrigaa horreeyey qaala laa xaraja dhib male haddaba maaratay gawrac la imow xadaanaa cabdaan cabdullaahi bnu cumaan bnu jabala ibn abi rawaad qaala akhbaranii abi cabdulahi eh, cumaan bnu jabala can shucba bnu xajaaj alwaasidi can qays bni muslim can taariq ibni shihaabin can abi musa alashcariyi radia allahu canhu wa ardaa cabdullahi bnu qays qaala wuxuu yidhi qadimtu calaa rasuuli illah rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan u soo galay wa huwa nabiguna bilbadxaa badxadan waa badxaa maka isagoo maka jooga oo intuu nabiga dawaafulquduumki la yimid muxasab halkaa iskaga sugaayay yowma tarwiyadii yuu u yimid cabdullaahi bnu qays oo ka yimid ardulyaman faqaala nabigaa wuxuu yidhi axajajt ma soo xajisay sanadkan manala socotaa qultu nacam haa xaaji baan ahay qaala bima ahlalta maxaa soo niyootay ilan xajkana ugu horreeyey xaj nabiga saxaabadu ay soo raacaan maxaa soo niyootay qultu waxaan labayka waxaan niyooday allow bihilaalin xarmasho ka hilaali nabiyi nabiga siduu xarmaday oo kalea anigu waxaan iska idhi un sidii nabiga uu niyooday baana niyooday wuxuu nabiga xarmaday baan xarmaday un baan idhi qaala marka waxaa weeyaan waa tacliiqu lxaji xajkii oo la tacliiqiyo qof kale niyadiisa lagu xira weeye qaala wuxuu yidhi axsant nabiga alay salaam waxba dhib maada samayno waad fiican tahay laakiin waxaa ku hortaagan ani hadiyan wadaayo ma xalaaloobayo adiguse hadiyad ma wadid ee indaliq tag faduf dawaaf bilbeyti kacbada dawaaf wa bisafa walmarwa safa iyo marwana sacyiga la imow uma xalaalow sidii buu yeelay waa xalaaloobay dharkiisii buu qaatay mukiidka ahaa uma ataytu waxaan u imaaday buu le imra'atan haweeney min nisaa'i bani qays cabdullahi bnu qays buu aa moogtahay haweenkii reer banu qays mid ka mida oo ama maxaarimtiisii ah ama zawjadiisii ah ayuu le waan u imaaday fa fallat waxay ii hagaajisay faltigu waxaa weya timaha oo farahasaa loo gelgeliya wax laga raaraadiyo ayaa falti la yidhahdaa fafallat ra'sii madaxa ii maaragtay hagaajisay oo ii nadiifisay uma ahlaltu kadib markii yowmu tarwiya la gaaray maalin sideedaad ahlaltu bilxaji xaj baan xarmaday buu yidhi fa kuntu waxaan ahaa buu abu muusa alashcari uftii kii fatwooda bihi masaladaas in la tamatuci karo bilaha xajka oo deena intii la tamatuco cumro lagu tamatuco xaj haddana lala imaan karo isa safartaas ayaan dadka u sheegi jiray xataa khilaafati cumara cumar radi allahu canhu khilaafadiisii ila laga gaaray cumar waa diidanaa arrintaasoo wuxuu dhihi jiray inaad safarra xaj ku imaataan safarra cumro ku imaataan baa fiican saa yeela ee maaragtay xajkiinina cumraha u bedelina arrintaa khaas waxay ku wada xilligii nabiga bilihii xaj kale waxbaha cumraysanina ee xaj uu ku imaado bilaha kalena soo cumraysta si beytka iyo kacbadu iyo xaramku zuwaarta iyo ziyaarada mar walbaba ay oga badato koox markaa cumraysanaysa iyo koo xajinaysa sanadkoo dhanba mashquul suu u ahaado fadakartuhu lahu waan u sheegay cumar baan u sheegay oon masaladaasa aniga qabaa nabigaana calayh salaatu wasalaam ii sheegay oon kaga dayan faqaala cumar wuxuu yidhi in naakudu bikitaab haddaan kitaabka ilaahay qaadanayno oon qabsanayno fainahu yaamurunaa kitaabka wuxuuna amrayaa bitamaam inaan dhammaystirno xajka iyo cumrada inaan wa atimu alxaja waalcumra atimu dhammaystira ee meel la yidhi cumradiina xaj u bedela ma muxuuha umradiin cumradiina ku tamatuca ama xajkiina cumro ubadela ma hayno saasuu leeyahy ayib wain naakud bisunati rasuuli haddaan sunada nabiga qabsanaynana calayh salaam faina rasuula اlahi sal slam lam yaxila muna xaalaaloobin xataa balaqa alhadyu maxila ilaa hadyadii meesha lagu gowracayo ay ka gaadho maalinta yoomunaxriga weeyaane saasuu leeyahy laakiin nabiga calayh salaam qowlkiisi waxaa kamida ah weliba uu ku adkeeyey saxaabada in haddayna hadyo wadin ay xalaaloobaan oo cumro ku xalaaloobaan kadibna yowma tarwiya ay xajiyaan iyaduna sunnadii nabigu weye sala allahu aleyh waali wasalam ijtihaadka cumar radia allahu canhu wa ardaa waa ijtihaaday laakiin sawaabka waxaa weeyaan saxaabada nabiga iyo kuwii maarata abu muusa alashcari iyo cabdullaahi bnu cabaas iyo raggaas cali bnu abi aalib iyo abu muusahani raggaas yaa maarata fataawadooda saxaabada nabiga alay salaam kuwaasa sawaabka waafaqsan oo in la cumraysan karo oo la tamatuci karo haddana la xajin karo baabun wuxuu ku saabsan yahay man labada ra'sa ninkii magaciisa wax mariya dhoobo iyo wax mariya ama xabag iyo talbiid cinda alixraam markuu xarmanayo markuu xarmanayo niyoonaya xajkii cumradii buu madaxa wax marsaday waxalaqa hadhowna waxalaqa xiiraa timihiisii goormadee bacda dalika cinda alixlaal marka uu xalaaloobaayana timaha xiira markii hore si timihiisa ayna oga hallaabin waxna ooga googi'in ayuu timihii waxbuu mariyey xaraar oo kaleu mariyey marka laakiin la gaaro yoomunaxriga taxalulka la xalaaloobayo timihiisa xiiranaya xadaana cabdulahi bnu yuusuf atanisi akhbaranaa malik bn anas can naafic an ibni cumar can xafsa radia allahu canhum xafsa bintu cumar annahaa qaalat waxay tihi ya rasuula rasuul allow maa shaanu nnaas dadka xaalkiisa muxuu yahay xal way xalaaloobeen bicumratin dhammaan dadkii o dhan cumro ayay ku xalaaloobeen way aan hadyo wadin walam taxlul maadan xalaaloobin anta adigu min cumratika cumradaada kamaadan xalaaloobine waatan cumradii yootee inuu cumradii uu xaj ku daray bayna ogeen ama waxay u malaynaysaa si dadka kaleba xajkooda cumro ugu bedeli nabigan ugu bedeli karo nabiga alay slam wuxuu waan khilaafsanay dadkaas inii aniga buu nabigu yihi labadtu ra'sii madaxaygii baan soo xaraareeyey waqalladtu hadyii hadyadaydina waa kaan kuusha usoo xidhay ayadoo hadyaa oo in la gowraca rabta xilligeedii ayay isugaysaa falaa axilu ma xalaaloobaayo xataa anxara ilaa aan hadyadaa ka gowraco hadyadaas haddaad waddo ayadaad ku xidhan tahay baabu alxalqi waaltaqsiiri cinda alixlaal wuxuu ku saabsan yahay intimaha la xirto ama wataksiir ama la gaabsado cinda alixlaal marka la xalaalooba labadaba way ku bannaantay waxaa laga hadlan waa ragga haweenku ayagu xiirasho looma ogolo timahay waxay yar ka goorayaan qiida unmula wax fartaasi xubinteeda dhan ayay timaha intay aruuriyaan iyay hal mar ka wada jarayaan halkaasaa laga wada goynaya haweenkii laga jaraya ama raggu inuu gaabiyo timahoo israaciyo iyo inuu wada xiiro labadaasaa u bannaan xadaanaa abulyamaan alxakam bnu naafici qaala akhbaranaa shucayb bin abi xamza diinaar qaala naafic wuxuu yihi kaana ibnu cumar radi allahu canhuma yaquul wuxuu dhihi jiray xalaqa rasuulu lahi sal slm fi xajati nabiga calayhi salaam waa xiirtay xajkiisii xajatulwadaac timihiisina wuxuu u dhiibay abu alxa oo yidhi jeexna adi qaado inta kalena saxaabada u qaybi nin walba wuxuu ku saagaago ninkii habad ka kii laba ka waa la barakaystay rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam qaala xadaana cabdullahi bnu yuusuf atarisi qaala akhbarana malik ibnu anasin can naaficin mawla bni cumar can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal slam qaal allahuma ya allah low irxam mualiin almuxalliqiin irxam u naxariiso almuxalliqiina kuwa timaha xiirtoo mulakaysta kuwa timaha qurdada xalqigu waa timaha o dhan waa la xiro wey way bannaan tahay timaha la xirto nabiga alay slam wuxuu yihi ixlaqa awtrukaha ninkii qasciga sameeyey timaha qaar ka xiira qaarna daayey ixlaqa awtrukaha buu yidhi ama wadaxiir ama ka wartag qaaluu waxay dhaheen walmuqasiriina ya rasuula allah ducada nabiga waa mustajaabo rag baa timihii gaabsaday kuwiibaa marka naxsan wlmuqasiriina ya rasuul allah rasuul alla kuwii gaabsadayna u ducee qaala allahuma arxam ilmuxalliqiin ilaah kuwii xiirtay u naxariiso qaaluu waxay dhaheen wlmuqasiriina ya rasuul allah kuwa gaabsadayna noogu dar qaala wlmuqasiriina markii labaad markii saddexaad wa qaala layt wuxuu yidhi xadaanii naafic raxima allahu lmuxalliqiina allah u naxariisto kuwa timaa xiirta muxalliqiin maratan oo maratayn musaa yidhi laba jeer saddex inuu yihina waa soo horta qaal waqaala cubaydulahi xadaanii naafi waqaala fi raabicati markii afaraad ayuu walmuqasirina yidhi kuwa timaa xiirtana meequu duceey saddex jeer halkan waxaa laga caddaynayaa in xalqiga iyo xiirashadu ay ka fadli badan tahay taqsiirka iyo gaabinta saasaa fadli badan saasaa fadli badan oo fiican oo ajirka ku badan yahay laakiin qofki iska gaabsadana waxba dhibaataa ma laha xadaanaa cayaash bn waliid araqaab qaala xadaanaa moxamed bnu fudayl ibnu hazawaan qaala xadaanaa cumaarata bnu qacqaac can abi zurcata bni camr bni jariir can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yidhi allahuma kfir lilmuxalliqiin ilah kuwa timaha xeerta u dambi dhaaf irxam iyo ikfirnamada waa layidhi qaaluu waxay dhaheen walilmuqasiriina kuwa gaabsadana qaala allahuma kfir lilmuxalliqiin kuwa timaha xeerta ilah u dambi dhaaf qaaluu waxay dhaheen walilmuqasiriina kuwa gaabsadana ilahay u bar inuu u dhaafo qaalahaa alaaan saddex jeer buu kuwa u duceeyey qaaluu walilmuqasiriin ayuu nabi alay slam kuwa gaabsadana marka qofkaasi timaha xeeranaya inuu si fiican niyaddiisii ka gooyey waxa la yidhaahdo isqurxin iyo istajmiilin oo uu sidii la amray meesha ugu dambaysay ayuu gaaray baynama midka timaha gaabsaday ee hagaajisanaya xoogowbaa ku yar dambeeya xoogowbaa ku yar dambeeya kase waa isdhiibay waa isdhiibay qala xadaثna cabdالlahi بn mحamed بn asmا qala xadaثna juwayriyة بn asmا can naafic mawla بn cmar ana cabdالlahi bn cmar qaala wuxuu yihi xalqa الnabiyu sal slam nabiga timiha waa xirtay wa daa'ifaة min asxaabihi koox saxaabada kamidana waa xirteen waqasara bacضهum qaarna waa gaabsadeen marka saa darteed taxliiqi iyo xeerashada kuwa ayuu nabigu ammaanay u duceeyey in badan qala xadaثna abu caasim الnabil can ibn jurayj can xasan bn muslim can daawus ibn kaysaan الyamani can ibni cabaas cabdالlahi bn cabaas ibn cabdالmuطلب الhaashimi can mucaawiya riwaayatu saxaabiyin can saxaabiyin radia allahu canhum qaala wuxuu yihi mucaawiya qashartu can rasuuli illaah nabigan oo u gaabiya oo u jaray timaha bimishkasin mishkas eebo ama warangaab waxaa waranko kale aho sidii leeb ahaana loo tuuro oo xariidu nasbiga ah afkiisa uu ballaaran yahay ayuu ahaa marka warankaa yaree gaaban yaa nabiga oo xiraya yaa nabiga timaha ooga gaabiyey saasuu leeyahay riwaayada hadalkan mucaawiya xajatulwadaac ma noqon karo timaha nabiga u gaabiyey weliba waxaa soo aroortay cinda almarwa marwa safada marwa marwa agteedana u gaabiyey ma noqon karo xajatulwadaac oo muxuu noqon karin a yaa sheegi kara sababtu u noqon karin xajat ulwadac nabiga muu gaabsaday wuu xirtay aka wuu kule waan u gaabiyey bu kuleeyahy marka nabiga alayه الslam xajat wadac wuu xirtaye maaha marka xajat wadac maaha cumraة اlxudaybiya iyo cumraة اlqadana ma aha cumraة اlxudaybiya sanadkii lixaadaheed iyo cumratu cumraة اlxudaybiya sanadkii lixaadaheed cumraة اlqada sanadka toddobaadaheed labada midna maaha sabab mucaawiya bin abi sufyaan maba soo islaamay markaas mucaawiya wuxuu soo islaamay maca abiihi caama fatxi maka sanadkii maka la furtay qaar waa jiraan dhahayaa xilligii hudmada ayuu islaamay waa akfa islaami waa qarsanayay lakiin sida daahirka waxaa weeyaan fatxu maku soo islamay sanadkii sideedaad markaa markaana muslimuunan ahayn nabigana nin aan ah muslim ahayn timihiisa uma dhiiban iga jarma dhihin sala allahu aleh wasalam marka waxay ku dhici kartaa oo asaxa oo raajix ah in la yidhaahdo cumrat ljicraana cumratljiciraanana goormay dhacday sanadkii sideedaad bay dhacday fatxu maka markii nabiga maka uu furtay waa kii dee dagaalka sii waday daaif iyo hawaasin iyo awdaas iyo marka jiciraano meel la yidhaahdo xoolihii haniimadii xunayn ee faraha badan lagu qaybsaday halkaasuu nabiga ka soo yaasay oo habeennimo ka soo kacay waa cumraystay isla habeenkiiba wuxuu dib ugu laabtay meeshii eh, jiciraana ayuu dib ugu laabtay halkaasay marka xilligaasay ahayd oo la dhihi karaa mucaawiya radi allahu canhu nabiga waa u gaabiyey timihiisa marka inaad gaabsatana way banaantaha nabigaa gaabsaday in la xiirtana way banaantaha nabiga waa xiirtay sala allahu alيh wasalam lakiin xirashada ayaa afdala gaabintuna min baabi bayaani اljawaaz inay banaan tahay umuu noo cadeeyey nabiga alayه الsalaam baabu taksiiri اlmutamatici qofka mutamatic hadduu yahay inuu iska gaabsado bacda alcumra cumrada gadaasheed maanta waxaa qasrigaa fiican haddii aad cumro ku tagto ood maalmo kadibna rabto inaad xajki u dareerto xaj aado xajkuna uu kaaga baahan yahay inaad timihii haddana aad jarato ama xiirato waxaa fiican inaad wax reebto wax hambayso oo cumradaa hore aad timaha gaabsato si xajka aad waxaad xiirto ay kugu soo harhaan waxaad xiirto siduu kugu soo haro xadaثna mxamed بن abubakr qal xadaثna fudayl بن sulayman qala xadaثna musa بن cqبة qala akhbaranii kurayb mawla بn cabasi can ibn cabaas radي الlah canهuma qaal lama qadima الnabiyu salى الlaه alay slm makata amara asxaabah asxaabtiisii buu amray an yaduufuu biاlbeyt inay kacbada dawaafaan wbisafa safai walmarwatina ay sacyigii la imaadaan uma yaxilu ay xalaaloobaan oo wayaxliquu ay timaha xiirtaan oo mase yuqasiru ay gaabsadaan labadaas marka way kuu banaan tahay lakiin yaa afdala saxaabadu waxay soo galeen maka dilxija oo afar maraysa dilxija oo afar beri ah saddex beri kadibna yoomu tarwiyadii bay u baxeen oo maalintii afaraad sideedaadda yoomu tarwiyaay noqotay sideedaaddaas sagaalaad baa ku sagaalaadka tobnaad tobnaadka timihii baad xiran rabtaa haddaad afar beri ka horba timihii aad xiirtay ama shan beri ka hor aad xiiratay maxaad hadhow xiiri marka inaad gaabsataa fiican si tima ay kugu soo haraano hadhow haddanaad u xiirto baabu ziyaarati yowmu naxr maalinta yowmu naxriga in ziyaaradii iyo dawaafu ziyaaradii lala imaado isla maalintaaba waa sida afdalka ee sunnada nabiga alay slam ficilkiisa ah laakiin xagga jawaaska way bannaan tahay inaad dib u dhigato markaa jamratulcaqaba tuuratay xoolaha haddaad wadatana aad gowracday timahaadana xiiratay taxallululawal baad xalaalowdayoo haween waxaan ahayn baa xalaal ku ah dawaafkii dawaafulifaadaha dib baad iskaga dhigan kartaa minaad iskaga noqon kartaa iyo gurigaadii iyo heemadaadii maalmaha u dambaysaad baxaysaa dawaafudaaci iyo dawaafulifaadihii halka soo qaadi kartaa way ku banaantay ama maalmo dhexdaa iska soo ordi kartaa o dawaafi kartaa laakiin nabigu muxuu sameeyey calayh salaam maalintii naftirkeedii markuu jamradii tuurtay oo timiha xoolihii gowracday oo timihii xiirtay ayuu isla markiiba dawaafulifaadihiina imaaday wa qaala abu zubayr can caaisha wibni cabaas radia allahu canhum akhara الnabiyu buu ku leh nabiga wuxuu dib u dhigay aziyaarada waa fi ziyaaradii ila leyli ilaa habeenkiibuu dib u dhigay warkan daciif wey abu zubayr maxamed bin muslim ibnu tadrus xataa qaar baa daciifinaya mudalisna waaba ahaa saduuq ah marka warkanna wuxuuba ka hor imaanay maa fi saxiixayn ayuu ka hor imaanaya nabiga calayh salaatu wasalaam axaadiista mawsuulada ee saxiixaynka ku qoran in nabiga calayh salaam uu xajatulwadaac markuu dawaaf uu jabaradii soo tuurtayba isla markiiba maalintiiba inuu imaaday oo uu kacbadii dawaafay oo duhurkii uu ku tukaday maka riwaayo kalena mino ku tukaday marka aziyaara ila leyligaasi daciif wey wayudkaru waxaa la sheegay buu le can abi xasan waxaa laga sheegay abu zubayrkaasi xadiidkiisa hadda mucalaqa ah tacliiqa ah abu daawuud iyo tirmidi baa wasliyey isagoo mawsuula abu tirmidi ka sugan yihin wayudkaru can abi xasan waxaa laga sheegay abu xasan kan muslim ibn cabdillahi baa la yihahda can ibni cabaas radi allahu canhuma nabi sal slam kaana yazuuru lbeyta kacbaduu soo ziyaaro jira ayaaba mina maalmaha mina ee saddexdahe uu mina joogay jamaraadka uu tuuranayo ziyaaruu kacbada ugu imaan jira waa soo dhaadhici jirayoo minuu eh, kasoo tegi jira markaasuu deera ziyaaro jiray kacbada ayaduna warkaa isagaana waa war marjuuxa war marjuuxoo laga xoog badan yahay wey maa fi saxiixi lmawsuuli asax saxiixa mawsuulka waxa ku sugan baa asaxa nabigu calayh salaam ayaamu mina jamaraadka basuu u fadhiyey kama soo dhaqaaqin mina mina kama soo dhaqaaqin waana soo marray hadda ka hor in nabiga alay slam markuu dawaafkii quduunka uu la yimid muxasab buu iska degay muxasab kama soo noqoninoo kacbadii oo maba imaan mar labaad dawaafquduun baa ugu dambeysay kadib wuxuu taas u aaday mina soo noqodkii dambe ee uu dawaaf ifaadaha la imaada mina ku laabtayna minuu iska deganaa rasuulka calayh salaam ilaa uu dawaafu widaaci haddana uu maka u imaado wa qaala lanaa abu nucaym bula bukhaari abu nucaymka waa fadlan ibnu dukaynkii waa dhahay in badan xadaanaa sufyaan athawrigi weeyaane an cubaydالlahi اcumari can naaficin mawla bni cumara can ibni cumar radi allahu canhuma anahu daafa waa dawaafay dawaafan waaxidan hal dawaafa ayuu dawaafay hal dawaafa ayuu dawaafay hadduu qaarin yahay dawaafulifaadaha halkaan baa kugu filan cumradii iyo xajkiiba kaaga filan uma markuu dawaafo dawaafulifaadihii waa taxallulay yaqiilu waa qayluusan jiray markaa intaad soo daasho ila yowm alxaj alabar bay aheeda shaqada oogu badan maalintaas dhexaysaah intaa shaqadii aad intaa soo waday xalaad soo musdelifo kusoo daarsatay oo subaxdii baad musdelifo ka soo dhaqaaqday oo mina intaasoo shaqaa ka soo qabatay oo dawaaf ifaallihii baad timid adoo tacbaanoo rafaadsan baaba dawaafkii la imaanaysaa marka inaad iska nasataad u baahantay uma yaqiilu waa qayluushan jiri xoogo wuu maka yar saaxan jiri uma yaatii mina minuudayna ku noqon jiri mina inaad ku hoyata habeenkaa un baa lagaa rabaa yacni yooma naxri maalinta yoomu naxrigaa loo wadaaye wa rafacuu cabdirazaaq akhbarana cubaydullaahi buuna yidhi cabdirasaq bin hamaam asancaani wuxuu mutaabaceynayaa ninka la yihah sufyaan athawri qaala xadaana yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt can jacfar bni rabicata can acraj cabdiraxman bni hurmus qaala xadaanii abu salamata bn cabdiraxmaan azuhri ana caaisha radia allahu canha qaalad waxay tihi xajajnaa maca nabiyi nabiga maciisa anagoo socona alayh salaam baan xajinay faafadnaa yowma naxri maalintii yowma naxrigii baan dawaafulifaalihii la nimid afadnaada waa dawaafka ifaadaa la yihahdaa ziyaarana waa la yihahdaa dawaafka ruknigaa wey arkaanta xajka kamida faxaadad waxaa xayshaynay safiyatu safiya bintu xuyay markay dawaaful ifaadihii la timid oo xalaalowday ayuu xaydkii ku dhacay iyadoon wadaaci la imaanin fa araada الnabiyu nabiga calayه salaam wuxuu doonay oo ka damcay minhaa gabadhaa safiya xaaskiisaa maa yuriidu الrajulu ninka wuxuu ka doonayo min ahli reerkiisa waa u moohday nabiga calayه salaam oo maadaama la xalaaloobay oo hadda dawaafki u dambeeyey dawaaf ifaadihii taxalulu haani lala imaaday hadda dee wixii xalaasha ku ahaa qabla alxaji waa kuu soo noqday hadda xajkii waad bogteen reerkiisii buu damcay nabigu calayh salaam faqultu caaisha radi allahu canha oo ka waraysa safiya nabigana aragtay calayhi salaam inuu xagga u yar janjeero yaa waxay tihi yaa rasuul allah inaha xayd gabadha aad doonaysa way xayd bay qabtaa caadaa ku dhacday qaala wuxuu yidhi xaabisatuna hi oo mayna xabisaysaa inaan sugno mayay keeni oo dawaafulifaalihii de haddayna la imaanin inaan sugno waa rukni oo lagama tegi karee ilaa gabadha caadada ka baxdo waa in la sugo oo rafaqadeeda ay sugaan sidaa miyaa xaalku qaaluu waxay dhaheen yaa rasuulala maya rasuul sa ma ahee afaadad way la imaatay dawaaful ifaadihi yowmu naxri widaaci ma u haray qaala ukhrujuu marka iska baxa wadaaca haweenka hadduu xaay ku dhaco dawaafu widaaca yadoon la imaanin waa laga cafiyey dadka kalese waajib buu ku yahayoo ka tegiddiisa neefay gowracayaan dam iyo dhiig baa ku waajibay wayudkaru can ilqaasim qaasim binu muxamed iyo wa curwa ibnu zubayr iyo walaswad ibnu yaziid intaba can caaisha radi alla canha waxay ka warrameen afaadat safiyatu inay safiya dawaafulifaadihi la timid yowma naxri isla maalinta yowma naxrigi inta usoo daliishanaya musanifka xadidka waa intaas yowmu naxri baabu ziyaara yowmu naxri intaas laga marka wuxuu bukhaari usoo celiyey hadda mutaabacadan oo qaasim iyo curwe iyo aswad uu usoo celiyey inuu ku kutuso abu salama abu salama bin cabdiraxmaan riwaayadiisaa hore inuunan lam yanfarid can caaishata bidalik in caaisha uuna la keli noqonin oo keligeed uuna ka warinin oo hadhow aan dhinshaad weeyaan oo muran aan la gelinin intaas oo taabici ah abu salama yaa ku raacay qaasim iyo curwa iyo aswad intaba caaishay ka warinayaan ayagoo mutaabicinaya waafaqaya abu salama bin cabdiraxmaan azuhri baabun idaa ramaa bacda ma amsa wuxuu ku saabsan yahay idaa ramaa qofka hadduu gano bacda ma amsa meeshii la rabay jamrat lcaqaba in baqiba la tuurto garab buu tuurtay aw xalaqa waaxidata timihiisa qabla an yadbax intuuna xoolihii gawricin gawraca la rabay inuu horeeye hadyadii intuuna gawricin ayuu timi iska xirtay seebay ku dhacday naasiyan waa halmaansanyi aw jaahilan aqoon baa ma lahaba soo maartay bukhaari raximah llah naasiyan aw jaahilan macduur ayaa lamida qofka alla qofka hadduu macduurba yahay cudurdaar uu leeyahay waa gaar naasigii jaahilkii baa soo gelaya laakiin haddii uunan isagoo u kasaayo caamidoo kali kara uu ka tago alayhi dam qaar saasay qabaan tartiibkaas marka waa waajib qال xadثna muسى بن ismاعيل تbudk المنqrي qال xadثna وhyb بن khالد qال xadثna بن طاوuس وcبداللahi عن أbيه طاوuس بن kaysاn عن iبن cabاس رضي الله عنهma أن النبي sلى الله عليه وسلم قيila lah waxaa nabiga lagu yihi في الdبci gowrac ka waran والxalqi iyo xiirasho timaha la xiirto والramyi tuurashada jamrada la tuurto والتaqdiimi arrimahaasoo lakala hormariyo والتأkhiir ayagoo lakala dib mariyo arrintaasaa la weydiiyey nabiga عalaيه السلام wuxuu yihi su-aashaa markii la weydiiyey laa xaraja dhib ma laha saasuu nabiga عalaيه الصلاaةu وaسلام waan soo ogaanay arrinta ayada ah tartiibkaas sidii u kala horeeyaan waan soo ogaanay ran xad ayaad dhahaysaa saa ku xifdi xadaثna cali bn cabd الlahi الmadini qala xadaثna yaزيid bn zurع qala xadaثna khaalid khaalid الxadaa ibn miraan can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaal kaana الnabiyu salى الlahu alيه wasalam nabigu wuxuu ahaa yus'alu kii la weydiiyey yowma naxri maalinta ciidda ahee tobanka ay tahay yowma naxriga bimina yaa la weydiiyey fayaqul wuxu hi jire laa xaraj dhib malaha fasa'alahu rajulu nin baa su-aalo faqala wuxuu yihi xalaqtu qabla an adbax nabi allow timihii baan xiirtay intaanan gowricin xoolihii qaala idbax hadda gowrac walaa xaraja dembi korkaada ma ahaanina waqaala ramaytu waan tuurtay jamrat lcaqaba bacda maa amsaytu barqimaada in la tuurto garab bay u gaadhay faqaala laa xaraja ayuu nabi alay slam baabu lfutya cala daabati cinda aljamra in daabadda wixii la saaran yahay ee gaadiidka fatwada la bixiyo su-aalaha laga jawaabo adoo gaarigaada saaran ama daabadii gaadiid kala saaran cinda aljamrati jamrat اlcaqaba agteeda xadaثna cabdالlahi بن yuسف التنيسي akhbarana malik بن aنس عن بن شهاب الزهري عن عيسى بن طلحة عن cabdالlahi بن cmر أna rasuul الlahi صل ل sلم nabigu waqfa fi xajaة الwadاع xajaة الwadاع buu nabigu عalayه السلاam istaagay xajaة الwadاع jamraة الcaqaba agteeduna istaagay fajacaluu waxay guda galeen saxaabada yasaluuna inay weydiinayaan faqala rajul nin ba wuxuu yihi lama ashcur ma ogeen inay kala horeeyaan iyo tartiibka faxalaqtu waan iska xiirtay qabla an adbax intaana gawricin qaala idbax haddaba gawrac walaa xaraja dembi dembi korkaada ma ahanin fajaءa akharu mid kala yimid faqala lama ashcur ma ogeen ana fanaxartu waan gawracay qabla an armiya intaanan ganin siday u kala horeeyan od garan qaala irmi haddaba tuura soo tuura jamrada walaa xaraja korkaada dembi ma ahan famaa su'ila lama weydiinin yoomaidin maalinta can shayin shay qudima la hormariyey walaa ukhira shay ma laga dambeeriye meeshiisi ilaa qaala ifcal walaa xaraja ayuu dhahay xadaثana saciid bn yaxya bnu saciid qala xadaثana abi yaxya bnu saciid bn aban alamawi qala xadaثana ibnu jurayj cabdilmalik bn cabdilcaziz qala xadaثani zuhriy mxamed bn muslim can ciisa bn طalxa can cabdillahi bn cmr bn اlcaas radia allahu canhu qaala wuxuu yihi cabdullahi bn cmr bn caas radi allahu canhuma xadaثa anahu shahida الnabiya salى اllahu alيه wasalam buu xaadiray oo yakhdubu khudbaynaya yowma naxri maalintii ciidda aheed tobanka ay bisha aheed faqaama ilayhi rajulu nin baa nabiga u istaagay oo su-aalo weydiinaya faqaala wuxuu yidhi kuntu axsibu waxaan u maleynayey ana kadaa shayga hebela qabla kada inuu hebel ka horeeyo waa dee tuurashadii iyo xirashadii iyo e, mxuu ahaa gawricii iyo uma qaama waa istaagay aakharo mid kale faqaala wuxuu yidhi kuntu axsibu ana kada qabla kada ana waxaan u malaynaya shayga shayga ka horeeyo faxalaqtu waan xiirtay qabla an anxara kadaadii buu ku fasiraya waxaan timihii xirtay intaana xoolihii gowracin naxartu waxaan gowracay qabla an armiya intaana tuuranin jamradii wa ashbaha dalik su-aalahaasoo kale weydiiyeen faqaala nabiyu sal slam nabigu hal jawaaba ugu jawaabay dhammaantood ifcal haddaba samee wixii aad ka tagtay walaa xaraja dembi korkaada ma ahan in lahuna arrimahaasu saa ku lahaa kulahuna dhammaantood lahuna kulihina kuwaas la weydiiyey wey wuxuu le laa xaraja fama su-ila yoomaidin maalinta can shayin wax lama weydiinin ilaa qaala ifcal walaa xaraja buu dhahay xadathana isxaaq bn ibrahim isxaaq bn ibrahim alhudari waxaan ujeeda alxandari ibn ibrahim ibnu rahawey ninkii caanka ku ahaa wey qaar baa ibnu mansuur leh laakiin xaafid wuxuu xoojinayaa inuu yahay isxaaq bin ibraahim maxaa yeeley isagaa akhbaranaa yacquub bin ibraahim dhah akhbaranaa buu isticmaalaa ayuu leeyahay xadathana meesha uu ninka kale ee ibnu mansuurka uu una akhbaranaa isticmaalin xadathana abi buu leeyahy aabihiis waa ibrahim ibnu sacd aلzuhri can salim ibn kaysan can ibn shihaab الzuhri qaala xadathanii ciisa bnu طalxa can cubayd الlah anahu samica cabdالlah bn cmr bn caas radi allahu canهuma qaal waqafa rasuulu الlahi calى naaqati sal slm hashiisii buu nabiga alay slam ku dul fadhiyayoo su-aalihii baa la weydiye waa ka jawaabay fadakara alxadiida taabacahu macmar can zuhri ninka la mutaabacinayo waa saalixaas zuhri bay iskugu imaadeen ibnu shihaabkaasi uu meeshaa hore kusoo yiri ah wallahu aclam bilahi towfiq salى اllah wslm ala nabina axmed